بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحبائي في الله ومسلسلكي أما دروستي نوسو سعتي كنا سابسانيد مئة حديث للحفظ أما براء بقول حديث أه فدقني أما عشركني وعشركي شني تبنات waxaana ka bilaabaynaa xadiidka koob iyo toddobaatanaad toddobaatan iyo kow can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witraa muttafaqu calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray min xadiidi ibni cumar cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bin cumar wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wa wasalam ijcaluu yeela yeela aakhira salaatikum salaad aad tukataan midda ugu dambaysa billeyli habeenkiina ugu salaad ah witran tiro isdheer ka yeela ijcaluu aakhira salaatikum bileyli habeenkii salaad aad tukataan salaada ugu dambaysa waxaad ka yeeshaan witr witrku waa hal in allaha witrun yuxibu lwitra walfajri walayaalin cash washafci walwatr watrigu waa hal witrku waa hal ilaahay asagaa keligii ah tabaaraka wa tacaala xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofka muslimkaa ah markuu salaatuleylka tukado oo tahajudka tukado ama asagoo seexday ha soo kaco oo ha tukado ama markuu cishaha tukadaba ha raaciye eh inuu ku khatimo wax la yidhaahdo witer tiro isdheer ama hal ragca tuko ama shan ku witiro israaci ama toddoba intaad hal mar isku xidho hal atixiyaa u yeel si kastaba ha noqoto eh marka u dambaysa tiro isdheer ku khatin witer ayaa la yidhaahdaa ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witraa witrku waa sunno laa witraani fi lleyl kamaa fii sunani abi daawuud nabigu sal ly salam habeen hal habeen laba witir lama samayn karo ayuu nabigu sala alla alay wasalam marka ama niska hore samee ama niska dambe samee laakiin niska dambe ayaa wanaagsan laakiin cinda axmed waaba waajib laakiin jumhuurtu say qabto witrku waa waa sunno weeyaan eh, tirada isdheerna nabigu waaba jeclaa sala alla alay wasalam walidaalika aduu timir cunayo tiras dheer buu ka cuni jiray hadduu dadka salaamayo sidoo kale hadduu gacmaha wax ku cunayo saddex buu ku cuni jiray tirada isdheer nabigu waa jeclaa sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka toddobaatan iyo labaad can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa maa zaala arajulu maa zaala arajulu yas'alu annaasa xataa yaأtiya ywma alqiyaamati laysa fii wajhi muscatu laxmin ay qicaةu laxm mutafaq calayh xadiidkan bukhaariyi muslim baa soo saaray min xadiidi ibni cumara radia allahu tacaala canhuma qaal cabdulaahi bn cumar wuxuu leeyahay nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa zaala rajul nin dumar bay soo galeen labaduba qofku maa zaala arajulu ninku kama zuulayo qofku kama zuulayo yas'alu nnaasa inuu dadka tuugsanayo dadka qaar baa dadka tuugsanaya maalan xataa ya'tiya yowma alqiyaama inta uu ka yimaado maalinta qiyaamo laysa fii wajhihi muzcatu laxmin asagoo wejigiisa uusan ku oolin xataa gabal yar oo hiliba wejigii oo lafalafa ah ayuu ilaahay soo hor istaagayaa tabaaraka wa tacaala maxaa dhacay lianna asagoo baahi sharcigu u ogol yahay jirin ayuu dadka tuugsanayay saa daraaddeed baa ah, xadiidkani wuxuu nagu boorinayaa inaannu shaqaysanno oo qofka muslimka a ah shaqaysto walow shaqada midda ugu hoosaysaba allaha ka dhige eh laakiin inuu qofku ku noolaado shaxad ku nool inuu qofku uu baryo ku nool oo tuugsi un uu maantao ku noolaado khatarteeda ayay leedahay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofkaasi maalinta qiyaamo siduu bini aadamka wejigooda iskugu diirayey ee uu wejigu wejigabax uu bini aadamka la hortegayey ayaa qiyaamo lagu ceebaynayaayo abaal looga dhigayaa isagoon wejigaba wax hilib aba ku lahayn nacuudu billaahi tabaaraka wa tacaala maa zaala arajulu ninku kama zuulayo yas'alu nnaasa inuu dadka baryayo oo baryootamayo xataa ya'tiya yowma alqiyaama intuu maalinta qiyaame uu yimaado laysa fii wajhihi muzcatu laxmin asagoo wejigiisa uusan ku oolin xataa qidca yar oo laxama ama hilib yar uusan ku olin nacuudu billaahi tabaaraka wa tacaala marka dhiirigelinta shaqada in la shaqaysto ayuu xadiidku nagu dhiirigelinayaa amaa xadiidka toddobaatan iyo saddexaad can ibni cumara رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر آله وماله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم xadiid xanuun badan muttafaqun calayhi xadiidkan bukhaariiyo muslim ayaa warinaya min xadiidi ibni cumar cabdulaahi bin cumar wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi aladii tafuutuhu midka ay dhaafayso ama ay ka tegayso salaatulcasri salaadii casarka ee salaatulwusta ilaahay uu ku magacaabay salaadii dhexe uu alla ku magacaabay xagga markay ka tagto salaadda casari ayaan hurdana oga tegin hilmaanna oga tegin hurdo uu ka diyaar garoobay iyo hilmaan labadaa unbay salaaddu cudurdaar ku leedahaye qofka ayna salaadi labada oga tegin ama lagu qasbin oon la ikraahin oo uusan qof mukrahoo la qasbay uusan ahayn markii cilooyinkaasoo dhan laga tago alladii tafuutuhu salaatu alcasri qofka ay salaad casari ka tagtahay xagga dembiga fakaannamaa wutira ahlu wamaaluh wuxuu la mid yahay kaannamaa wutir sidii qof la baabi'iyey qof la baabi'iyey ahluhu reerkiisii iyo wamaalu xawlihiis qof weliba asagoo arkaya oo labada indhood ku haya gurigiisii oo dhan gubtay carruurtiisii iyo haweenkiisiina ku gubteen xoolihiisii oo dhan iyo dukaamadiisii hal mar ay gubteen doomihiisina hal mar ay degeen diyaaradihiisina hal mar ay dhaceen keligii uu soo hadhay axibbaa'ii fillaah qofkaasi muxuu dareemayaa xanuun intee dhan buu dareemayaa khasaaro intee dhan buu dareemayaa fa fakadaalika alladii tafuutu salaatu alcasri qofka ay salaad casr ay ka tagtahay sidaasoo kale khasaaraha weliba tan waa khasaaro iska adduunyaa wey waayo asagoo hadduu xataa keligii soo haro maca ay xanuun iyo welwel iyo walbahaar ay tahay ya haddanana hadduu alle caabudo tabaaraka wa tacaala waxaa weeye waa adduunyo oo waa laga kaban karaa xoolahaba ilaahay baa keenay xaasaskana ilaahay baa keenay caruurtana ilaahay baa keenay waaba laga kaban karaa cadaabka haddaad jirkaaga ilaahay cadaab uu ka badbaadiyay tabaaraka wa laakiin ka warrama qofka ay salaadii ka tagto haddii natiijadiisu ay noqonaysa khasaarahani waa biictibaari maa ya-uul waa wax uu la kulmi doono iyo khasaaruhu la kulmi doono iyo cadaabka iyo ciqaabka uu la kulmi doono salaad casar unbaa meesha taalle salaadaha kalena waa la mid laakiin waxaa salaada casar loo sheegay hilmaanka dadka ayaa ku badan oo wakhti ay dadku shaqada ay ka soo rawaxayaan oy mashquulsan yihiin weliba haweenka khaasatan inay ku baraarugaan waa muhiim alladii tafuutu salaatu alcasri fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh haye carruurteenna salaadda ma tukadaan casarka ma tukadaan haye ragga meeqa ayaa salaadda ilaalisa salaadda casar hooyooyinka meeqa ilaaliya idan halaaga iyo khasaaraha ayaa lagu jiraa hadhowta waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo xanuunku xaggee nooga yimid cudurradu xaggee nooga yimaadeen khilaafkii reerkii sacaado ma dareemayno cibaadadii raaxo kama dareemayno haye qoysaskii raaxo kama dareemayno ilmahaygii baarinimo kama arko dee waa ummad salaad ka wada tegaysa kadibna ummad musiibo ku dhacdayoo qalbi madoobaad ku dhacay sooma khatar wey xadiidka toddobaatan iyo afraad can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu allah صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaray yaa allah waa xadiid cadiim ah waa xadiid aada u weyn ilaahay aniga iyo idinkaba ha nagu anfaco allaahuma aamiin yaa rab xadiidka ibnu cumar baa soo saaraya acni cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma cumar cabdullaahi aabbihiiba allah ka raali noqdo cumare cabdullaahi bin cumar wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam almuslimu akhu lmuslim muslimku walaalkiisa kale unbaa muslim walaalkiisa kale almuslimu muslimku akhulmuslim muslimka kale ayaa u walaal ah muslimiintu ayagaa walaalo ah muslimiintu ayagaa walaalo ah siduu alla yidhi inama almu'minuuna ikhwa muslimiintu ayaga unbaa walaalo ah haddaad walaalkay tahay dhegayso maxaa laga rabaa walaalka inaad ka ilaaliso laa yadlimuhu ma gardaraysto maxaa yeele gardarradu waa xaaraam ilaahayna naftiisuu ka xarimay muslimiintana waa loo diido waa laga xarimay yaa cibaadi innii xaramtu dulma calaa nafsi addoommadaydiiow naftayda waxaan ka xarimay dulmi idinkana hay dulmiina idan dulmigu waa dulumaatu yowma alqiyaama mugdi mugdiyaal weeye maalinta qiyaama gardarradu weligaa qof muslima ha isku gardarraysanin walaa yuslimuhu gaal ooma dhiibo cadow ka taagroonna ooma dhiibo xataa gaal bese ma ahane cadow dilaya ama xidhaya oo ka awood roonna ooma dhiibo asagoo awoodo inuu ka difaaco ondur muslimiintu xuquuqda isku leeya waxaa weeye maanta muslimiintu ayagaaba is-iibsada soomo dhexdooda intii lasoo qabto ayaa gaalada laga iibiyaa muslim ayaa walaalkiisa kale muslimka soomaali ayaa walaalkiisa kale soomaali intuu soo qabto ayuu gaalo ka iibsanayaa oo intaasoo xoolaa ka qaadanayaa cajiib soomaa markaasaa la xidhayaa qofki markaasaa intaasoo lacaga lagu iibsanayaa walaa yuslimuhu ma dhiibo oo cadow ka taagroon oo ma dhiibo waa xuquuqday muslimiintu isku leeyihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana fii xaajati akhiihi ninka walaalkii dantiisa u guda walaalkaa oo baahan baad aragtay walaalkaa oo dan labaad aragtay dantina waad awoodi kartaa inaad u qabato man kaana fii xaajati akhiihi yacni shaygan warqad baad u saxiixi kartaa aan zuur iyo aan ahayn maxaa la yidhahdaa kish iyo aan ahayn iyo musawar wax sharcigu banneeye baan ka hadlayaa xafiis baad fadhidaa walaalkaa waxbaad u qaban kartaa xoog baad leedahay waxbaad u qaban kartaa xoolaad leedahay waad ku caawin kartaa xeerad baad leedahay waad siin kartaa caqli iyo khibrad baad leedahay waad ku caawin kartaa cilmi baad leedahay aqoon waad ku caawin kartaa man kaana fii xaajati akhiihi qofka walaalkii dantiisa u guda asagana muxuu midho oo uu helayaa kaana allaahu fii xaajatihi ilaahayna wuxuu ahaanayaa qofkaa dantiisa ilaahay baa adiga dantaada kuu qabanaya addoonka ilaahayow mar walba ood muslimiinta dantooda ku mashquulsan tahay adiguna danahaaga buu alla kuu qabanaya waman faraja can muslimin qofka qof muslime ka fayda kurbatan walwal iyo walbahaar haystay qofka ka fayda faraja allaahu canhu kurbatan qofkaa wax ka fayday ee wax u qabtay ilaahay kaalmadiisa kadib tabaaraka wa tacaala faraja allaahu canhu kurbatan min kurubaati yowmi alqiyaama qofkaas ilaahay wuxuu ka faydaa kurbooyin badan maalinta qiyaama allahu akbar adigu hal kurbaad fayday hal xaajaad qabatay adiguna kurbooyin badan ma wax isu dhigmaba tani waaba adduunya tanna waa aakharo midda qofka wax qabanaya waa adiga cidda wax kuu qabanaysana waa allah meesha wax lagugu qabanayana waa qiyaamo halbaad qabatay adiguna kuwo badan baa lagugu qaban kurubaat waa jamc waman faraja can muslimin kurbatan faraja allahu canhu kurbatan min kurubaati ywmi alqiyaama waman satara musliman qof muslima ceebtii qofka qariya qof muslima baad ceeb ku ogta markaasaad ilaahay dartii baad u qarisay satarahu allahu yowma alqiyaama qofkaasna maalinta qiyaamo oo dad badan la ceebayn doono oo dad badan waa yowma tubla saraa'ir waa maalinta quluubta waxa ku jira bannaanka lasoo dhigi doono maalintaa waxba lama qarin doono maalintaasuu ilaahay ceebtaada kuu asturaya allahu akbar maxaad oga baahi badan maanta muslimiintase maanta meeqaa lagu imtixaamay inay ceebaha muslimiinta ka biic mushtaraan inay ceebaha muslimiinta faafiyaan inay ceebaha muslimiinta kuba raaxaystaan inay ceebaha muslimiinta ay tijaaro iyo ay u noqoto waxay ka faa'iidayaan laakiin waa faa'iido khasaaro ah laakiin wallaahi qofka tajrubeeye baa garanaya midhaha ka dhalanaya iyo macaankooda eh haddaad qof muslima ceebtii asturto wallaahi adiguna ilaahay baa ku asturaya nabiguna saasuu noo sheegay sala allahu aleyh wasalam ilaahay weeye waxa asturaya tabaaraka wa tacaala adduunyadabaad ceeb asturtaye adigu aakhare weeye waxa laguu asturayo aakhare weeye wax ceebtaada la asturayo qofka muslimiinta ceebahooda raacraaca asagana ilaahay baa ceebtiisa bannaanka soo dhiga walow gurigiisa dhexdiisabaa allaha ka dhige ilaahay baa bannaanka soo dhigaya oo ilaahay baa fadiixaynaya ilaahay baa ceebtiisa bannaanka soo dhigaya tabaaraka wa tacaala ilaahay ceebaheenna hanoo asturo xadiidka toddobaatan iyo shanaad waana xadiidka ugu dambeeya darsigeenna maanta eh can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma qaal akhada rasuulu اllahi sala اllahu عalayhi wasalam bimankibi faqaal kun fi اddunya kaannaka gariibun aw caabiru sabiil albukhaariy xadiidka imaamu bukhaari baa soo saaray min xadiidi ibni cumara radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cumar wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa garabkayga saa u qabtay akhada rasuulu llaahi bimankibii riwaayo kale bimankabaya labadayda garabbu saa u qabtay riwaayo waxay leedahay bimankibii aniga garabkayguu nabigu saa u taabtay saasuu ii qabtay nabigu sala allahu calayhi wasalam hadda hadduu qof xadiidka aad u warinayso oo kale ku ag fadhiyo oo kale waad qaban kartaa dhinba leh musalsal baa la yidhahdaa walmusalsalu calaa wasfin ataa bimankibi qaala wuxuu yidhi kun fi dunyaa cabdullaahi ow waa cabdullaahi binu cumare cabdullaahi ow kun waxaad ahaataa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaad ku ahaataa kaannaka gariib sidii qof socoto ah sidii qof musaafira sidii qof dal uusan lahayn jooga oo ka noqonaya oo ka raranaya siduu u noolaado oo kale u noolow hadda qof hadduu safro soo qof xidhxidhan maa boqorsadii baa u xidhxidhan oo qalbigiisibaa diyaara oo meesha uu joogo kuma nagaanayo oo daqiiqadeebaad baxaysaa buu isleeyahay diyaaraddu goormay bixi tareenku goormuu bixi gaadhigu baabuurku goormuu bixi waa nin asagaba u joog muxuu u joogaa meeshaa oo u fadhiyaa daqiiqadii uu bixi lahaa adduunyada saasuu ilaahay noogu talagalay tabaaraka wa tacaala inaan oogu noolaanno kun fi dunyaa kaannaka tu ka daran qabso aw caabiru sabiil ama qof waddo weyn oo haywey ah oo baabuurtu ay xagga xoog u socdaan boqol iyo labaatan boqol iyo konton dhinacana ay u socdaan sidoo kale qof goynaya sidiisoo kale adduunyada ku ahow ma idinla tahay qof waddo weyn oo haywey ah oo intaasoo qaybood ka kooban oo baabuurtu labada jihaba ay ku socdaan boqol iyo konton eh, aye inaad si xarraga leh inaad u goyn karta ma u malaynaysaa maya waad istaagaysaa waad sugaysaa waad fiirinaysaa dhinacnaad fiirinaysaa mar alla markaad aragto jaanis yar hesho ayaad cagaha wax ka daysaa soo saas ma saas baa adduunyada naloogu miithaalinayaa walidaalika baa cabdullaahi binu cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu dhihi jiray haddii aad galabkii gaadho galabtiba hadduu alle ku gaadhsiiyo ha isdhihin subaxii baad gaadhi doontaa hadduu subaxa alle ku gaadhsiiyana ha isdhihin galabkii baad gaadhi doontaa saasuu cabdulaahi binu cumar kula dardaarmi jiray xadiidka markuu maqlay kadib ilaahay waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu quluubteenna adduunyada ka tirtiro ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu naga dhigo dad u raran una diyaar ah maalinta qiyaamo iyo la kulanka allah tabaaraka wa tacaala isla mar ahaantana zaad iyo sahay ka dhigta taqwa allahi tabaaraka wa tacaala siduu alla yidhi watazawaduu faina khayra zaadi taqwa sidii uu shaacirka yidhi laysa alghariibu ghariiba ashaami walyamani ina alghariiba ghariibu laxdi wاlkafni safrii baciidu wzaadii lan yuballiganii wquwatii dacufat wاlmowtu yaطlubnii adduunyada gariib baanu ku nahay diintabaaba gariiba waad ogtihiin bada alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban marka zamanulgurba ayaan ku noolnahay meel ghurba'ana waan joognaa adduunyaduna ghariib baanu ku nahay ilaahay waxaan ka barya tabaaraka wa tacaala inuu qabriga iyaga wehel uu nooga sameeyo maalinta qiyaamana iftiin iyo nuur uu nooga dhigo intaanu kaga kulmayno fadhiga kaan waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته